alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala almusanifu raximah اllahu tacaala faslu fi diyaati wuxuu ku saabsan yahay diyaadkii waa makti qof haddii la dilo ama la dhaawaco sababta keentay dilka iyo dhaawaca saddex baa loo qeybiyey camdun maxdun wa shibha camdin walkhata almaxd saddexdaa qeybood inuu kas qofka u dilo una qasto qalabkiina isticmaalo iyo inuu yahay qof u qastay laakiin aan aalo ah, wax disho iyo qalab wax dilo unan wax isticmaalin iyo inuuna u qastinba saddexdaaba laba kamida qisaas ma waajibiyaan diyo un baa la qaadan karaa mag un shibul camdiga iyo ah midka saddexaad oo camdiga maxdiga ah ee qofka uu kasay qalabkaas isticmaal wax dila qalabka wax lagu dili lahaa awliyaau lmaqtuul ama qofkii majruuxa ee la dhaawacay hadday cafiyaan oy saamaxaan qisaastii diyana ay dhahaan waan aqbalaynaa marka ayaduna diyaa la qaadi karaa marka meel aan qisaas jirin oo aan qisaastii ayna waajibin ama ay waajibtay oo la cafiyey ayay diyadu iyo magtu imaanaysaa diyadaasna ama nafsigii w nafti weeye ama maa duuna nafsi wey labada waa keeni doonaa laakiin diyadaasi way qaybsami oo qofka wax dilay qaabkiisaasay raacaysaa haddii ay tahay maxdi camdigii maxdigahaa iyo hadday tahay shibhulcamdigii diyadooda iyo magtoodu sidibay isku raacayaan meelay iska shabahayaan meelna isku khilaafayaan khata'a isaguna meeluu kusi khilaafi doonaa saa inoo faahfaahin doona musanifka raximah اllahu tacaala wuxuu yihi ida kaana alqatlu hadduu yahay dilku khaطa'an khata waxaan loo qastin hadduu yahay aw amase camda khaطa'in buu yihi waa shibhulcamdigii waa dhinacna kasbu ka ahaayo ficilkan iyo qasidkan waa lahaa dhinacna haddee wax khada oo ninkan aad dishidna ma lahayn wax wax lagu dilana muna isticmaalin marka dhinac buu ka shabahay camdigii dhinacna khada buu ka shabahay aw mase aala alamru amarkii wuxuu ku dhammaaday fi lcamdi camdigii qofka lagu dilay bilcafwi buu ku dhammaaday in la cafiyey qisaastii ila diyati diyana lagu cafiyey camdi buu ahaa maxdi ehe oo qisaas waajibsadaye laakiin gorgoro iyo wadahadal iyo sulxi iyo heshiis kadib arrintii waxay ku dhammaatay in qisaastii la cafiyo oo diye iyo mag la qaato isagana wuxuu ku darmanayaa waxyaalihii diyaadka laga bixin lahaa khaطagii maxdigahaa iyo shibul iyo camdigii diyadii la aqbalay ee qisaastii la cafiyey aw mase aala alamru khada maxdana ma aha shibul ma ahee amarka wuxuu ku laabtay oo markii dambe uu ku dhammaaday fi lcamdi ukasbun ahaaye bilcafwi saamixid ila diyati diya lagu saamaxo aala ah, alamru ila diya bisababi lcafwi cafi sabinti sababtiis saddexda xaalada wajabat diyatu diyaa waajibaysa saddexda xaalada diyadii baa waajibi wa diyat lxuri haddaba diyadii buu guda galay iyo makti qofka xor inuu yahay inuu yahay qof adoona loo kala qaadi inuu muslim yahay iyo inuu hayru muslim yahay gaal yahay baa loo kala sii qaadi marka wuxuu ku leeyahay wadiyat lxuri اlmuslimi laba qeyd buu yaa la socda waana xor adoon maaha waana muslim oo gaal maaha aلdakari qeyb saddexaadu raaciyey waana lab oo rag weeyaanoo haween maaha saddexdaas wasfi hadday israacaan miatu min alibili boqol geela weeye diyadiisa iyo magtiisu asalka diyaadkuna geela ayaa asal u ah wixii kale waa ciwad iyo bedel iyo qiimo iyo umuro kale wey magtaas geela ayaa u horey yaa u asal u ah dayib boqol neefoo geela wey waana ku tiltilmaami doonaa oo qaababka geela uu yahay iyo inta loo qeybin ma muthalath ba ma mukhamas ba uu shee sheegi doonaa fa in kaana camdan hadduu yahay dilku dil oo kas ah camdigii maxdiga ahaa ee qisaasta waajibsaday ee awliyadu ay iska cafiyeen laakiin ay dheen anagoo diyo umaan rabnaayo waxba qisaasan mayno magtiisu maxay noqon wuxuu leey fahiya magtiisa iyo diyadiisu muqalladatun waa la adkeeyey min halaathati awjuhin saddex qaybood baa laga adkeeyey saddex dhinac baa laga adkeenaya soo qisaasta iyo dilka lagama cafinin diyo muqallada ah oo saddex dhinac laga adkeeyey laga dhuujiyey ayuu bixinaya ko kownuhaa xaalla inay tahay diyadu mid xaalla ahoo hadda ah dayn iyo waa keeni doonaa iyo sanad ha soo wareegay iyo saddex sana ha qaadatay iyo sida imaan doonta ma ahee xaalla waa ah, isla joog wey qofki waa la dilay kasbaa lagu dilay soo maaha si loo kala badbaado oo musiibe iyo fitan iyo balaayo udhicin lana qofka kas loo dilay waa ka dhibaadaya qofka kale isku dhac baaba dhici kara isbaabiin baa dhici karta marka dadka waxay ku qaboobayaan sidan hadda soo socota in la sameeyo xooliba markaaba xerada lasoo geliyo xaalla wa cala aljaani ninkii qisaasta laga cafiyey ee jaaniga ahaayee xadda ee xuduud muxuu ahaa tacadiga la yimid ee gacanta geystay gacanku dhiiglaha korkiisa wey wa cala aljaani wahiya yidiyatu cala aljaani qofkii jaanigaha korkiisa weeye waa muqalad soo maarti boqol dheef oo geela in qofka laga helo oo keen la yiraahdo waa culusta aad bay culusta marka haddii dilkii lagaa cafiyey mooradug wey waxay dhaha waa la mooradugaya wax alla wuxuu haysto dhan ba laga qaadi wa muthallatha weeyaan qeybta saddexaad ee taqliidkii adkeyntu geelina saddex qeybood baa loo qeybin oo qeybaha geela ugu fiican yahaya muthallatha mid saddex loo qeybiyey buu noqonaya geeliina thalaathiina waa ka muthalathkii soddon neef xiqa weeyaan soddon qaalmood oo rimagii gaaray oo saddex jiro oo sanadkii afaraad galay ama afar jiro ahoo sanadkii muxuu ahaa ah, shanaad galay xiqa qaalmo goojiyey ama xilligii goojinta gaaray wey xilligii ramay gaaray wey wa thalaathiina iyo soddon jadaca shan jiro ah qaalmo shan jir oo soddon ah waa lixdan meeshaas boqolkii afartan baa soo haray wa arbaciina afartan neef oo geelahoo khalifatan rimay ah afartan rimay ah saa kuusii fasar wuxuu ku yidhi ey xawaamila xawaamil ohoo rimay ahoo dhays ah fii butuuniha calooshooda ku wada awlaaduha caruurtoodii yani afartan qaalmood oo oh, dhayso rimay ah, ah markaasi rimeen ama maahe eh, waaba dhaysaho cilmi baa ku jira boqolkaasaa la bixinaya oo aad bay culusta geel yaryar iyo nerge iyo sanad jire iyo bintu labuun iyo muxuu ahaa bintu eh, eh, makhaad iyo ma jirto qurba iyo kuma jiraan arrinta aada u culus marka waa in la adkeeyaa nooc cuquubahan hadda way ku jirtaayo la raba hadhow inay zawaajir noqoto oo dadka aynan ku dhiiranin dilka qofka bini aadamka muslimka ah si fudud uuna u dilin ayaa la rabaa wamaa kaana limumina an yaqtula mumina ilaa khaطaan in khata iyo gaf uu yahay mooy qof muslimka dhiigiisa inuu dilo wax suuragalaba ah maaha bu qur-aanka yiri macquula ah maaha qofkii marka kas wax u dilaa cuquubo aakhare iyo mid adduun oo adag baa la marinaya wax marka mag lala bixini ma jirto haddii mag lala bixiy hadha wuxuu dhahayaa intaanku ku dilaa magtaadii haddana omaa la taanataanayn oo la shilashilimeyn oo meelahan laga araruurin waa sida hadda jirta weliba reer baadiya ugu daran intay saar iyo qurn iyo munkar isku dagaalaan iyo ceel iyo meelo aan munaasib ahayn iyo waxaan munaasib ahayn isku dilaan yaa xataa ayagii reer baadiyaa xool laga guri maayo magaaladii baa lasoo aadi magaalada lasoo aadiy waxaa la dhehaya hebelow adaa madaxah iyo hebelow adaa siyaasi ihiyo iyo hebelow adaa waxaa dhaqaalaleh kuwan baa lacagta bixinaya marka waxay ka dhigan tahay in lagu dhiirigelinayo dadkii reer baadiyaha inay islaayaan mar walbaba seefta iyo warmaha ay aysa dhacaan saa darteed in la yirahdo wixii xoolaa ah, dushiina wey geeliisii o dhan in dabada laga maro asagoo dagaaga qaxootiha buulooyinka uu soo galo dayib wa in kaana hadduu yahay qatliga iyo dilku shibhu camdin mid camdi shabaha ukasbu shabaha oo ficilka ficilkiisi u kasay buu ahaayen laakiin qalabka wax ku dilay baan qalab loo dhintaheen ul buu ku dhuftay dhanged buu ku dhuftay rubaaxu ku dhuftay waxyaala noocaas oo kale washibulcamdi waa u qastay laakiin hadda looma dhintay wax inta badan qadar allah ku dhacay fahiya diyadiisu muqallada waa la adkeynayaa min wajhin waaxidin hal dhinac baa laga adkeyn hal dhinac bay muqallado ka tahay laba dhinacna mukhafafo wey kowniha ahaanshaheeday muqallado tahay muthallathatan saddex in loo qaybin geeli saddexdii hadda aan soo maray oo soddonkii bintu maqaalkeed iyo muxuaa ujeedaa bintu eh, xeqadaheed iyo soddonkii jadaacadaheedi iyo afartankii khaliifadaha saddexdaasaa geel loo qaadaya geel qiima laha waa muquuna wey mukhafafatu weyse dhinaca kale way fududdahay oo waa la fududeeyey min wajhayn laba dhinac baa laga fududeeyey kawniha ahaanshaheedu ay tahay mu-ajala mid loo dhigay haddaba xoolihii keena la dhihi maayo oo ninkan kamaaba ku dhintae looma qastin in la dile sugaa laleeyahy xoolihii sanad iyo saddex sana iyo suga wa cala alcaaqila iyo inay tahay qabiilka iyo casabada korkeeda caaqiladu waxa weeyaan waa ninkan wax dilay ee gacanta geystay casabadiisa wixii rag ah oo dhaqaalo leh caaqiladaas wey ah, leanna caaqila waxaa lagu magacaabay waxay soo dabraayaan geeli diyad ahaabay calaa afniyata almajnaa caleyhi kii lagu xadgudbay ee wax la yeelay awliyadiisi iyo gurigiisii ayaa geela lagu soo dabri ay keenayaan geela anagi xaraysan oo dabran noo keena oore xiri jireen geela wain kaana hadduu yahay se khaaan dilku maanta waa iska khata maxdi ah wuxuuna isaga uqasteynin iyo qalab uu maarata wax kudishi lahayn meel kale ujeedayba <clears throat> waan soo maray mithaaladoodii ogaar unbuu iska ogaaro qof bay dishi fa hiya diyadiisu mukhafafa mid la fududeeyey wey min halaathati awjuhin saddex dhinacda saddexda dhinac ee muuqaladka ka heed cagsigeedii yay mukhafaf ka tahay saddexnima laga fududinaya kowniha ahaanshaheeda muajala <clears throat> hadday xaalla ahayd ninka wax dilay kas wax u dilay hadda keen la dhahaa kan waxaa leeyahay muajal wey dib baad ugu dhigayaa waktigaad keeni karto iyo muddada malse qaban wa cala alcaaqilati weeyaan dhinaca kalena asagii wax gacanta geystay wax bixin maaye qawskiisii iyo qabiilkiisii baa bixinaya magta bixinaya ayaana lacagtii iyo xoolihii iyo wixii soo aruurin wa mukhamasa dhinaca kalena geeli saddex lagu soo aruurin maaye shan baa geeli intii qaybada loo qeybiyo iyo xataa nirgihi laga bilaabi cishriina labaatan binta mahaadwe labaatan nirgood oo hooyadii dadii labaad ay rimantay waa sanad laba sanadkii labaad bay gashay wa cishriina labaatan binta labuun ilmaha barcaanle weyaan oo hooyadii daadi labaad dhashay oo nuujinaysa sanadkii labaad bay gashay ku jirtaa saddexaad bay gashay wa cishriina labaatan ibna labuun soo maaratid dadii yaraad baa la badinayaa labaatan qaalin oo ibnu labuun ayaguna sanad sanadka labaad ku jiraa hooyadii dadi laba dadi labaad dhashay nuujinaysa iyo wa cishriin labaatan xiqa qaalmo xilligii rimayga gaaray iyo cishriin labaatan jadaca rimay ba loo gaari maayo geel rimay ah oo ilmo caloosha ku wada la gaari maayo kor hadday iska aheed khada ah oo maxdi ah shantaasa geel inti loo qaybiyo la jaaba jaabeeyo nirgihii oo laba maarata oo qayba iyo kuwa ku xigay iyo kuwa rimayaa ah la gaari maayo shantaasoo loo qaybin marka waa mukhafaf wa iska fududa hmm. ya Ah, labadaba waa qoraysaa labada waa la bixinaya cishriina binta labunin wa cishriina ibna labunin wey labaatan qaalmood oo bintu labuna hoose laba jiraah iyo wa cishriina labaatan qaalin oo ibna labun ah ibnu labun waa laba isku da aho midna eh, lab midna odiga ah. wa cishriina xiqa wa cishriina jadaca allahuma laakin ilaa an yaqtula inuuba dilo qofkan khada wax ku dilay daa raximin qof raxim u saaxiibaho maxramin maxaarimtiisa kamida ah khada baad ku dishay maxramkaadi walaalkaa wiilkaadi matalan aabaha hooyadii dadkii maxaarimtaha ee qaraabada xididka raximkahaa ayuu qofkan dilay kmaaba ku dilay aw mase fi lxarami xaramkii maka ayuu ku dilay xuduudda xaramka ku jiro qof dilay aw mase fi lashhuri lxurumi bilii xurmada lahaa wahiya dulqacda qaafkii la kor dhabaa fiican bay leeyihin hoos dhibi karaaye dulqacda iyo dulqicda waa la dhahay wadulxija xajka ti u saaxiibka wlmuxaram saddexdaa bilood baa ashhuru xurum layihahda iyo warajab oo gaar ah afartaa bilood wey saddex isku xigta iyo mid gaar ah oo rajab layihahdo afartaa bilood ee ashhuru xurumkaaba qof dilay khataba ha ahaadee fa inahaa diyadii takuunu waxay noqonaysaa muthalatha mid saddex loo qeybiyey khadaan kaana oo camdan ama kas ha u dilo ama camdi ha u dilo ama khada ha u dile kolba hadduuba qofka maxramkiisa yahay ama ashhuru xurumkii u yahay ama uu yahay xaramka gudihiisi ku diray waa la yar adkeynaya xagga xoolihii tiradoodii mxuaha qaybahoodii saddex baa loo qaybin khadaan kaana w camdan camdan waan soo ogaanay khadaiba hadda adkaaday walaa laakiin labadii qaybooda kale in diyada laga qaadayo qaraabada laga qaadi iyo in muddo loo kaadini waxba la adkeen maayo walaa yuukhadu lama qaadayo fi libili geela geela aslan wax lagu qiimeynaya haddii geel la waayana qiimihii geela oo suuqa uu ka joogay wey xeerjajab ma aha xeerjajab geela maanta meequu maraya sanad sanad hore sanad hore meeshuu maraya iyo maanta waa kala duwanaan karaa maalinta meeshuu maraya lagu qiiminaya markii la qiimeeyo oo dadkii warafada ahaa iyo tarik dadkii uu ka tegey ninkan uu ka tegey iyo qaraabadiisii magta loo soo gurayey hadday markii intii xukunkii sharcigaha cadligaha loo gooyo ay dhahaan annagaa raalli oo waxbaan ka tanaasulay waxba dhibaata marka male waxba dhibaata male waa dhigi kar waa cafin karaanba waxba inaymaba haysan hor aakharo aakharo wax ilahay kaa siiyo qofkii dilay qofkan umay dhihi karaan waxay dhihi karaan waan cafinay oo boqolkii geela konton aga qaadanay ma iska dhihi karaan war maahe qaalma riman lamaba helayo kuwa kale iska keena war lacag noogu bedela sulxi wa sulxu khayr waxba dhib ma laha heshiisku waa banaan yahay laakiin ti la jajuubo in la yiraahdo may ee anaga xeer saas oo maktibaa saas oo masaakiintii iyo muxua ah, agoontii oo indhaha galcadeysa oo ilintina ku taagan tahay haddana waxaan macno lahayn lagu soo horseydho oo weliba in laga sii gagoosto oo loo qeybiyey muxuu ahaa waxaas iyo rafise iyo muxuu ahaa ya ya loo qaqaybiyo kadib deena intaasna waxaa iskale waxaas intaana tolweynaha iskale oo qaadan la dhaho oo agoontiiba loo keenin waxaas waxa weeyaan waa baatil sharcigeenana ma waafaqsana ah, sulxi baan ku nahay heshiis baan ku nahayna saamee heshiiskee qofka wixiisi markuu xaq uleeyahay una heli karo asaga ridihiis iyo ogolaashihiisaa la rabaaye wax dadki oo dhan ay wada qaadi karaan maaha naam ayib fain taraado wuxuu le eh, masladu ka hadla wuxuu walaa yuukhadu lama qaadayo fi libili geeli maciibun xoolo ceebaysan oo aan qiimo lahayn jiran oo dhukaan iyo cadho iyo waxqaba ama nabaro iyo xubnala lama bixin karo ceebta marka xoolaha la gato oo beeca loo celiyaayo marka ceeb laga hadlayo xoolaha wixii qofkii mushtariga ahaa uu u celin lahaa baayiciisi radulceyb ay ka banaaneed haddii lagu arko xoolahaasi waa la celinaya fa in taraadow hadday ku raadli noqdaan cala alciwadi ciwad bay ku raadli noqdeen canil ibili geeli bayna kaga raadli noqdeen oo waxay dhaheen geela bedelkiisa ciwad iyo bedel baan rabnaa oo qiimaan rabnaa jaaza way banaanta lacag baa lagu siin karaa ari baa lagu siin karaa lo baa lagu siin karaa wadiyat lmar'ati haweeneyda diyadeeda iyo magteedu fi nafsi hadday tahay naf iyo wagayrihaa naf wax ka hooseeya nisfu diyati rajuli ninka diyadiisa niskeed wey ninka diyadiisa niskeed bay iyo qaadanaysaa konton neef geela weeyaan hadday tahay wax diyo ka hooseeya oo thuluth gaarayana nis bay isku bedeli wa diyat lyahuudiy yahuudiya diyadiisa wanasraaniyi iyo nasraaniya diyadooda magtoodu thuluthu diyati lmuslim qofka muslimka diyadiisa meeqa ahayd boqol sooma aheen soddon halaad iyo saddex halaad iyo hal saddex loo qeybay meesheed wey thuluth waa saas macnaheeda soddon iyo saddex iyo hal saddex loo qeybay meesheed wadiyat lmajuusiy midkan majuusiga ehe dabcaabudka iyo gaalada aan diin iyo markaas kitaabka aan ahayn magtoodu thuluthaa cushru diyati lmuslim wey qofka muslimkaa diyadiisi boqolkeed cushurkeeda oo toban halaada thulutheynkeeda oo lix halaad iyo muxuu ahaa thuluthaa baciir ah lixalaad iyo hal saddex loo qeybiya labadeed ayaa la siilaya majuusi lanna isagu waa nasraaniga ayaa ka fiican dhaama diin buu sheegtaa nasraaniga dabiixadooda iyo gawracooda waa la cunaa haweenkooda waa la guursadaa intaas oo sifaada uu nasraaniga ama yahuudiga uu leeyahay yuuna majuusiga lahayn waxay iska waafaqsan yihiin keliya xagga jizyada jizyada waa laga qaaday majuusiga sida looga qaada yahuudiga nasraaniga sunuu bihim sunata ahlkitab nabig alay slatu wasalam sunuu bihim sunata ahli kitaab wadadooda mariya xagga jizyada lakin daniixadooda gowracoodi iyo nikaaxoodi iyo waxaaso dhan waxba kama marka waxaa la qaadanaya huluthaa cushri diyati muslim muslimka diyadiisa diyada cushurkeeda cushurkaa huludkeed oo lix alaad iyo hal laba saddex loo qay labadeeda ayaa la siin wadiyat alcabdi addoonka diyadiisa iyo magtiisu qiimatu wasa qiimihiisa wey haddii addoon la dilo addoonkii ma dhintay haa suuqa muquu qiimihiisa ka ahaa toban kun tobankii baa sayidka la siin qiimaha sa uu joogay wa acdaa'u xubnihiisa haddii la dhaawaco ama la gooyo wa jaraaxatu dhaawacyaha kale soo gaarayna maa naqasa minha wixii naftiisa ka nusqaamay qiimihiisi minha min alqiima qiimihiisa wixii ka nusqaamay ayaa la bixin haddii markaa xubin far baa la gooyey toban geela la dhimayo waxaa leeyahay addoon far go-an suuqa meequu ka jooga ah intaasaa nusqaantay intaas hadduu kaamil yahayna meeqa intaa wey toban kun buu suuqa ka joogi laha isawa saliim xumanla hadda laakiin far buu laayahay waxaa weeyaan waa sagaal kun meeqaa nusqaantay kun kunkaasaa la bixin ayib acdaahu jarxatu maa naqasa minha wax ka nusqaama wey qiimaha wayajibu waxaa waajibaya fima idaa daraba qof hadduu ku dhufto oo garaaco batnahaa haweeney caloosheed haweeney xaamilo oo ilma caloosha ku waday iyo qof wax ku dhuftay faalqad waxay soo tuurtay jariinan ilmo yar mayitan baktiyey waxaa waajibaya quratu maa waajibaya quradu waa ismun lilmamluuk wax alla wixii laleeyahay o dhan baa qura la isku dhahaa wuu kuu fasiray markaa wuxuu ku yiri wahiya cabdun weeye o amatun adoon adoon iyo adoon isku daray qura yaa la dhahaya cabdun oo ama saliima nabad gashay cuyuubta loo radiyey ee loo celiyay ka nabad gashay haddii hala qiimey la yidhaha meeqay noqon biqiimati nisfi cushri diyati alcabi aabbaha magtiisa magtaa cushurkeeda cushurkaa niskiis waa shan neef oo geela shan neef oo geela ayay udhiganta haddi addoon lama hayo maante ilmaha hadii caloosh laga soo rido oo islaam ilma wada lasoo rido oo gacanbaa waxbaa lagu dhuftay mathalan sun baa la cabsiiyey waa laga naxiyey markaas naxdinta naxday soo tuurtay diyaa waajibaysa ilmihii diya diyuu leeyahay cumar radia allahu canhu ardaa waktigiisii haweeney ninkeeda ka maqnaa oo xoog laga yershay shakiyey ama xaamilaah yuu yidhah loo yeero shurdadii baa u timid oo waxaa la yidhi ajib amiira almu'miniin amiir almu'miniin baa ku yeeraye eh, hore iso dhaqaaq baa la yidhi markaasay calaacashay oo oyday oo naxday oo tiri muxuu kaa rabaa amiir almu'miniin ulbuu wataa dee oo radia allahu canhu ku edbiyaa mowqifkiisa la yaqaanaa wax mujaamalo la yidhaahdo iyo jiljileec ma aqoonin shareecaduu si adag ugu taagnaa sidii saxdeed radia allahu canhu ardaa marka naxdintii haqtili ay naxdayba ilmay soo tuurtay warba ka warama buu yidhi ade ah, waxaa la yii naxdintaaday ilmaha kusoo tuurtay iska bixi baa layidhi magti meeqa waxaa waxaa la yidhi qura cabdun wa binu shucba ayuu wuxuu yihi imlaasulmara nabiga muxuu sheegay haweeney ilma soo riday markaasu wuxuu yihi qura makhraati ken buu yihi maxamed binu maslama makhraati u noqday marka saasuu ku bixiyey nacam marka nisfu cushri diyat labi aabbaha diyadiisa meequ ahaa boqol soo maheen boqol maxaa cushura toban tobankaa maxaa u nisa shan shan geelo wey khamsata abcira shan neef geela wey oo mase hooyada aade cushru diyati lummi hooyada diyadeeda cushurkeed konton buu ahaay konton maxaa cushura shan a ah, shan baa cushur u ah oka kontonka shan baa cushur u ah wlcaaqilatu caaqilo caaqilada bixin baan idhi diyadu hadday tahay diyatulkhata lilmaxdi aw shibulcamdi qabiilka iyo casabada iyo qaraabada bixin baa layidhi caaqilada maxaa loola jeedaa wuxuu ku leeay maa alabi waaljadi waalibni wa ibn usuusha iyo furuucda waxaan ka ahayn yaa laleey xoolaha soo aruuriya nin baa naga gacanta ku dhintay soo aruuriya wixii aan asal aabihii iyo wixii dhalay jadkii iyo awlaadii awlaad awlaadkii minka dhintay caruurtiisa la dhihi maayo waxaa ujeedaa alabka kii wax dilay aabihiis iyo awogiis iyo ilmuhu asaga dhalay iyo kuwuu sii dhalay iyo magta keena la dhihi maayo diyadulkhada ahayd maxaa yeeley asagii oo asagii laftirkiisa oo bixiya layimi asaga qeyb kamida wey bacdun minhu marka asaga inuu la dhoobaxoolay keen ay qabiilkii iyo qaraabadii iyo laga rabay ee dadku ay magta wada bixin jireen adi iska bixi bay noqon adi iska bixina waxaa loo isticmaalaa hadduu yahay camdi kas hadduu yahay yaa jaaniga laga qaadaa ama la waayo wax kale ma xad alabi wاljadi wاlibni waibn اlibni kuwaasa caaqila aho xoolaha laga soo guri ah, ke wax dilay aabihiis awowiis wiilkuu dhalay caruurtii wiilishu sii dhalay kuwaa waxaan ka ahayn qowsi kale ah ayaa laga qaadi wayacqiru faqiiru meesha walaa baa ficnale ah, yacqiru walaa yacqilu diyo ma bixinayo iyo mak faqiirun qofaan waxba ma haysaninba waxba ma haystee walaa sabiyun ilma yaroo caruur asagana aan qaan gaarin walaa majnuunun mid waalan inta midna wax laga qaado walaa kaafirun gaal can muslimin muslim xaggiisa loga qaadi maayo wa cagso sidoo kale ah, gaal iyo muslim diya iskama bixinayan marka fatajibu calayhim caaqiladii iyo qabiilkii waxaa ku waajibaysa diyatu nafsi lkaamila nafta kaamilkeeda la dilay magteediiyo diyadeedii way ku waajibaysaa wixii mag ahoo qof la dilay ah waa inay bixiyaan acni waxaa loola jeedaa almiata boqolkii min alibili geelahaa fi halaathi siniina <clears throat> saddex sano ayay ku bixinayaan magti meeqaad ku keenaysaa saddex sano saddex sano gudaheed ku keena intaas isgaara oo meel walbaba gaarsiiyo shilimeeya oo lacagta gura oo berediyo baadiba halasku maro saddex sano gudahooda lagu soo aruuriyo yaa laleeyahy hadda waxaad maqlaysaa reer hebel toban sanay mag naga ayay mag naga qabaan waxba aynana siinin ku kala ka daba imaan oo dhiman haddana kuwiibaa kuwa laga dili isku dhig baa la dhihi waxaas dhan waa baadil xoolahan agoon baa iskale qof walba magtiisi waa in la bixiyaa isku dhig wax la yirahdo ma jirto reebel adna nin baad nidisha nin baa dille isku dhig ma jirto khada wey fatajibu way waajibaysaa calaa kuli ghaniyin qof kasta oo xoola leh cinda alxawli markuu sanad soo waraagay ila saddex sana isku qabtay fi kuli sanatin sanad walba markuu soo dhamaado nisfu dinaar baa laga qaadi dinaar niskis ijtihaad wey ah, waa ijtihaad dinaar niski baa laga qaadaya wa calaa mutawasitin kii xoolihiisa dhexdhexaad u yahayna rubcu dinaar baa laga qaaday dinar far baqay meeshii fa in baqiya shay markii laisku aruuriyey ciddii cid iska yar beeheed oo aan magtiba bixin karin in baqiya shayad wax soo haro ukhida min baytilmaal baa laga qaaday xoolaha caamka ee muslimiinta yaa muslimiinahay baa la dhihi masaajida laga guri markaa ah, masaajida laga yabooyi oo laga aruurini banki muslim haduu jiraan bankiga muslimiinta laga qaadaya wa ilaa fa min aljaani haddii kale kii jaaniga ahaay gacanta geystay yalla war wix waa lagu gooday gacantan adaa geyste ken wax bixi baa laleehay ilan qofki muslimkaa inuu wixiisa hadur noqdo lama ogolo oo waxba mahayno intaana naga tabara aad tirahdo ah, hadii cafiyaan can nafsin ayagoo raalli ku ah waxba maaha wain kaana alwaajibu hadduu yahay waxaa waajibay aqalo wax ka yar min diyati nafsi lkaamila diyadii kaamilkeeda boqolkeeda wax ka yar baa waajibayoo nisfu diye iyo thuluhu diye iyo waxbaa saasaa kalaa waajibtay caaqiladi baan laga rabaa inay bixiyaan ka ljaraaxaati dhaawacyaha qofka la gaarsiiyey wixii ka waajibay mag ahaa diye ahaa wadiyat iljaniini ilmihii urjiifka diyadiisii quradaha shanta geelaha walmar'ati haweeneydii iyo wadimiyi oo kontonkii geelaha waa ilan diyadii kaamilkeedu ka yar iyo wadimiyi dhimigii aan soo marray alyahuudi iyo nasraanigii iyo famaa kaana qadru thuluth waa la fiirin xoolahaas marka soo arooray ee naf qof la dilay ka yar qof ragoo la dilay diyadiis wixii ka yar waa la fiirin famaa kaana wixii gaadhsiisan qadru thuluthi ilkaamili diyadii kaamilkaheed huludkeed wixii gaarsiisan sax meel soddon iyo saddex xalaad wixii gaarsiisan oo qabiilkii laga rabo aw aqalo ama ka yar fa fii sanatin sanad baa horta loo qaban sanad ku keena laleeyahy haddii diya kaamileed meeqeed saddex sano kan waxaa leeyahay sanad ku keena wain kaana thuluthayni hadday diyadu ay tahay diyadii kaamilkeed saddex markii loo qabiya labadeed wax dhan wax dhan dhaawac qofkan la gaarsiiyey waxaa loo xukumay lixdan halaad baa loo xukumay thuluthayn wey aw aqalo ama wax ka yar ah, fahuluthu thuludkii wixii hulud gaarsiisan fii sanatin sanad ku keenaa laleh saddex meelood meel soddon iyo saddexlaad walbaaqi inta soo hadhayna fi haani sanadka labaad ku keenaa laleh fain zaada cala thuluthain thuluthain buuba ka ziyaadayba kaamil lama gaarsiisna see la yeeli fathuluthaani labadii thuluth halkii thuluth sanad ba laga soo qaadiye fi sanatain laba sanad ay ku bixinayaan walbaaqi inta soo hadhayna fi haani sanadka saddexaad ku keenaa laleh wa kulu cudwin xubin kasta mufradin fiihi mufradin xubin kasta oo keligeed qofka uu leeyahy oo xubin lamid uusan jirin kalisaani oo kale carabkii oo kale ma laba carab baa jira hal carab soo ka kalisaani sida carabka oo kale fiihi jamaalun qurux iyo wa manfacatun manfacana wata manfacana qofka waa uhaysaa jamaali quruxna waa uta idaa qadacahu qof hadduu gooyo xubintaa eed aheed wajabad waxaa waajibaysa fiihi xubintaa la gooyey diyatun diyaa waajibi kaamilata dhamaystiran wixii hal xubin ah oo qofkan inkuu intifaacayay quruxna u aheed ku camirnaa badankiisa haddii la gooyo diyo kaamilay ka dhiganta mithlu diyati saaxibi dalika alcudwi qofkaa xubintaa iskale diyadiisa inta ay ahaan laheed oo kale low qatala hadduu asagoo dhan diili lahaa qofka haddi asagoo dhan la diili lahaa diyadiisa intay ahaan laheed oo kalaa xubintaa lagu bixin dee rag miyaa baa la dhihi haween miyaa hadduu yahay qof haweenoo carabka laga gooyey meeqo diyadiisa kaamilka ahaan laheed kontan kontan baa la siin qof ragoo carabka laga gooy diyadiisa kaamilka meeqa ahaan laheed boqol boqolkii baa la siin carabkiina saas wey mithlu diyati saaxibi dalika alcudwi xubintaa qofka iskale diyadiisii oo kale ayaa xubintaasi lagu bixin law qatilo isagoo dhan haduu dili lahaa wa kulu cudwayni taaba halka xubin wey wixii hal xubin ah wa kulu cudwaynin laba xubnood dhammaantood min jinsin hal jinsi wada ah laba gacmood oo kale laba lugood isku jinsi fa idaa qadacahumaa labadii xubnoodba hadduu gooyo fa fiihima diyatu diye kaamila ah waajibi kontan iyo kontan bay ahaayeen labadiba boqol bay isku noqon wa fii axadiha midkood haddii la gooyo labana ay ahaayeen mid usoo hadho nisfuhaa diye niskeed baa la bixin wakadaa waxaa lamida daatada shayga iyo xubnaha lamida almacaani macaanidii waladaai fawaaidi wixii xubintii way joogtaa ma bixin lama goynin laakiin macnihii bay beesha way macno beesha ladaa'iftuna waa fawaa'ida iyo macaanida way isku bacadhow yihiin faa'idadii baa tagtay qofka carabkiisi waa kay lakin ma hadlaayo hadalkii baa tegey nabar baa lagu dhuftay carabkii hadalkii baaba ka tegeyba maahe wuxuu dhadhaminba maleh khadaad iyo macaan waa isku mid kulaal iyo qaboon waa isku mid dareenkii baa ka tegey indhihii meeshan ay muuqdaane laakiin araggii iyo iftiinkii baa ka tegey laakiin oosha waa camiraya waa ku jiraan sankii waa kan fiifiilinayo neefsanaye laakiin wax qarmuun iyo wax udgoon waa isku wamido waxaa ka tegey dareenkii wax ku urin laayaan baa ka tegey ayaguna diyo kaamila waajibaysa fa fii kulli macnan macno kasta iyo faa'iido kastao minhaa macaanida iyo lataaifta iyo fawaa'idda xuminta iyo manfacadeeda kamid a addiyatu diyaa waajibi kuusii miaali wuxuu ku yihi fafii qaci ludunayni labada dhagood haddii la jaro adiyatu diya waajibaysa waa xubintii laftirkeeda lagoy wey haddii maqalka la tagsiyana dagiha jooga diya kaamila wey wa fii axadihimaa midkood haddii la gooyana nisfuhaa wey midkood haddii maqalkeedii uu tagana niskeed wey iyadana kontonki wamiluhumaa waxaa lamida dhagaha alcaynaani labada indhood ayagiibaa lasoo fujiyeyba ama nuurkoodibaa tegay washafataan labadii bishimood walaxyaani labadii lafgadh meesha labada garhka hoose ahee ilkaho ay ku taxan yihiin labada dhinac kaga taxan yihiin ayaa labadiba la fujiyey midkood baa la fujiyey nisfudiya labadooda haddii yihiin diya kamila wa kafaani labadii kaf gaasaani ee farahooda wata gacanta kafkeedii sacabkeedii iyo macafarihi baa laisla jaray ah. tanna waa la gooyey boqol wey walqadamaani gomadihii lugaha biasaabi ee farahooda wata ayadana boqol wey walalyataani labadii baryood baa la xaabiyey ayadana diya kamila wey walunhayaani xiniiniyihii baa la siibay ama la tumay walashfaan xiribihii afartahaa ah, afartii xiribood kuwan indhaha ku wareegaysan baa la dhahaa ashfaan la dhahaa tan kore iyo midan hoose isha kale ayadaan labay leedahay diyo kaamila waajibi haddii kale mid un la siibo la gooyana rubcu diyo afar meelood loo qey meesheed baa waajibi waxalamataa almar'a haweeneyda labadeeda ib naasaha ibtooda ayaa xalama la yihahdaa oo meesha ilmaha naaska uu ka nuugo oo macnaha xubinta inta kale tan i tan unbay soo saacidayaane dareenkii wey waa sida carabkii oo kale iyo xashafadii oo kale ninka oo kale iyo xalamataa almara ama ninka haddii isaga naasaha laga jaro xukuuma umaa waajibi maa yara alxaakim lamid maaha gabdhaha wa shufraaha gabadha shufraheeda shufraha waxaa weya waa laba tafinata shufra waana alaxm almuxiit cala farji hilibka farjiga ku wareegisan ayaa waxaa la shafra la yidhahdaa kaasaa la xaabiyo la gooyey wa maarinu lanfi sanka xubinta sanka inta jilicsan ayaa maarin la yidhahdaa wuxuu ka kooban yahay adarafani walxaajis labadaa daraf oo dulkan iyo dulkan iyo inta udhexaysa isku haysa xaajibka inta haddii la jaro diya kaamila wey walisaanu carabki keligii weeyaan sida maarinkaas oo kale wey isagona diya kaamila waajiba carabki ama maarata dhadhankiisi iyo macnihiisa la tegsiyo walxashafatu xashafada sankii baa qalafay waka xubnihii baa iska taagan oo mxua ajfaanta iyo xirimihii baa iska qalafay shalal hadduu ku dhaco oo mana ay macna beelaanna ayagana ayagoo la goynayo lamid yihin wakada tajibu iwaajibu diyadii kaamilkeed fii shalaa'i hadi alacdaa xubnahan hadda aan soo sheegnay wixii ku saabsan oo angeeg ah oo gaadha ayagi wa fi lifdaai isku darki ifduu waxaa weeyaan haweenaydii meeshii kaadidii iyo meeshii haradii oo isku fakatay ayaa la yidhaahdaa wa fii salki ljildi maqaarkii oo qofka lagaba bixiy galkii laga bixiyeyba qofka intii la qabtay ba sidii naaf dhintay oo kale ayaa galkii laga bixiyeyba ah, oo kaas oo hilib dhicir guudana iska yaala diya kamila waajibi haddii intii la dhadhayo la dhadhayo xoolow isbitaalka la geeyo kadibna uu u soo baxo maqaar fiican magti waa soo celinaya wixii dhaawacoo gaaray iyo waxyaalaha ma laga bixin ah, maqaarkii usoo usoo ayaa usoo laabay kii carabka waxay leey waxba ma dhadhaminaya laaba dhadhanki usoo noqday sidoo kale wey kii indhaha dhowraba ka ahaaba intii la baaniyey ayaa baanta ka dideen indhihii fay u noqdeen waa lasoo celinaya waa la fiqay indhihii xawbaba kaa saaraa baa layidhi waa lasoo celin wa kasri sulbi dhabarkii haddii la jebiyo qof baa dhabarka laga jebiyey baf isagana ah. diya kaamilu leeyahy waidhaab ilcaqli caqligii baaba tegeyba qof baa nabar ugu dhuftay doqon buu kusoo baxay caqli aan lahayn wa samci maqalkii baa tegey dhegihii waaku waa muuqdaan lakin waxba ma maqlay awid mowi iftiinkii baa tegey hadduu qadar ka tagana waa la qiyaasi haddii maqalka meeqaad maqlaysaa baa la dhihi waa la qiyaasi dhakhaatiirtaa loo gudbin laba qof oo isagii iyo mid kale aan isgara fadhiisin markaasaa waxaa markaa la fiirinayaa kan meeshu wax ka maqlay iyo kan meeshu wax ka maqlay yaa la fiirin war ma maqashaa maya ma maqlo adna ma maqashaa waa maqlaa soo soco bal inyar in yar markaasaa deenaan qiyaasaya inta ka go-an ama maqaayista hadda casriga ah dhakhaatiirtu iyo adibadu ay gaareen qofka dhegihiisa inti la fiiriy la dhihi karo intaasa kaa maqan maqalkiisa inti la fiiriy laleeyahay intaas oo aratay okiyaalaha lasku dhufo xasuusiinayo ah, waxyaala yar baa la aqri lagu leeyahay intaasa kaa maqan baa laleeyahy marka indhahaadi maqalka araggoodii araggi intaasa kaa nusqaantay intaa marka maxay udhigantaa ma nis bay udhigantaa ma thuluth bay udhigantaa ma rubac bay udhigantaa halkaasaa magti laga qaadi marka awin nudqi hadalkiibaaba yaaba tegeyba qofkii maba hadlaayo namar baa gaaray hadalkiibaa ka tegey awin shami mxuaha ursigii Ah, aw dhawqi dhadhankii wafii kuli isbicin far kasta xagga faraha u imawe cashrun baa waajibi toban min alibili geela qofbaa far la gooyey waana isku mid suulka iyo faryarada iyo faraha kale intaba waa isku wada mid kala qaad male eh, saddex xubnood kuwa iskale iyo midkan labada xubin le suulka ah waa isku dhegan yihiin faryarada u yar iyo fardhaxada iyo faadamada inta waa isku wada mid fi kuli isbicin cashrun toban geela wey wa fii kuli sinin irig kasta oo la fujiyey ama la gooyey khamsun shan neef oo geela wey alka iriga Ah, ama gows ha ahaado ama foolasha ha ahaadaano ama micyaha ha ahaadaano ama dhoolasha ha ahaadaano ilig waa ilig shan geela wey wa ama aljiraaxaat dhaawacyaha fi badanka gaaray dhaawac oo nin baa la garaacay ul baa ku dhacday baangad baa lagu dhuftay gudahana ma gaarin oo ma'muume iyo daamiqe iyo wax ma gaarin may noqonin mawdixe iyo ka horeeyaanoo baasiladii iyo daamicadii iyo baadicadii iyo wixii kala weeyaan falxukuma xukumo weeyaan waa un la qadari hab anahu cabdun adoon inuu yahay ku qadar hadduu suuqa lageliy meeqaa ka ohaan lahaa int intan namarka leeyahayna intaas meeqaa ka nusqaantay intan ayaa la iska leeyahay adoon hadda maba jire laakiin qudaada loo daynaya ayagon baa un fikiri iska ijtihaad wey masaladu wa fi raasi madaxii wixii gaaray iyo walweji wejigi wixii gaaray jaraaxaadka madaxa iyo wejiga gaara eh, famaa duna mawduc baa la fiirini namarka madaxa gaara wejigan lafti ma cadaatay mise ma cadaanin baa la dhihi famaa duuna almuudixa lafcadaad wixii ka yar oo ka hooseeya oo weli gaarin fiihi lxukuma xukuma ka waajibaysa oo waa la qiimeen oo la qadari oo wixii marka loo arko umaa lagu bixinaya iyadoo dhinacyo badan laga fiirinayo wa ama almuudixa haddayse lafta caddaato wa muudixa waxaa la yihahdaa maa awdaxat alcadma wixii lafta caddeeyaa la yihahda kama taqadam saan soo maraye laftii baa caddaatay fa fiiha waxaa muudixadii waajibi khamsu min alibil shan geela wixii ka hooseeyana marka hadday jabto raashimo noqoto haday toban geela haday munaqilo noqoto o lafti intay jabtay bay meesha ka guurtay shan iyo toban bay noqon kadib hoos ilaa thuluthudiya gaari ah, dimaaq iyo maskaxda haday gaadho wa baqiyat jinaayaatun baa haray buu kuleeyay musanifka dhaawacyo ukharo oo kale ayaa harayoo la sheegaayoo kutubta lagu sheegaa athartu waxaanse aniga doortay tarkaha inaa iska dhaafo lianlaa yadula alkalaam hadalkasu nogu dheeraaninoo muqadimada hadalkii uu sheegay u yihi kitaab mukhtasar aan soo wadaa mukhtasarnimadii aan ooga bixin oo nagu dheeraanin hadduubu nagu dheeraaday kitaab weyn wey walaa tajibu diyatu diyo ma waajibayso biqatlilxarbiyi qofkii xarbigahaa haddii la dilo qof gaalahoo dagaal laga dhexeeyey baad fursad ka heshay waa dishay magtiisa keen laguma dhihi karo mubaaxu dam muhdaru dam bu ahaa diinkiisaa mubaax ahaaba walmurtadi murtad diinta ka baxay ayuu qof dilay wax diiya oo laga qaadi male lakin xadida ah, suldaanka iyo dadkaas iyo umuurtaasa loo dhiibiye lakin hadduu iska diro qof murtada qof kale ubaxo wax diranti la waayo alxamdulilah baa la dhahaya nacam waman wajaba rajmuhu iyo midkii uu waajibay in la rajmiyo bilbayinati cadayna ayaa ugu waajibtay zani muxsin buu ahaa dhagax in lagu dila ayaa laiskugu tagay waa la dilay magti keen la dhima idinka dhagax nagaga dilay aw biqatli man qof dilkii taxatama qatluu dilkiisi uu cadaaday oo waajibay fi lmuxaarabati shuftanimo uu la yimid darteed muxaarib buu noqday xaddii lagu dili lahaa samaansabkii iyo cadayntii iyo lahadalkii iyo wixii o dhan waa suuroobi weyday marka in la dilaa hadda cadaatay o yagabaa dagaal soo qaaday laa mxuu ahaa wax diyo ah lama bixinayo walaa cala sayidi sayidka korkiisa biqatli cabdihi addoonkiisa hadduu dilo isaga addoonkiisi baa ku dhintay makti bixi la dhimaayo adoon marka hore xoolu ahaa xoolo bixi xoolihiina asagunbaa la siin lahaa marka lama siina nina ma bixinayo liannaha low wajabat lawajabad lahu washaksu laa yajibu lahu calaa nafsihi shay bu kuleeyahy haddii waajibi lahed asaga u waajibi laheyd qofka markaa naftiisa wax kuma waajibaya naam faslun hadda waxaa laga hadlaya kafaarat lqatli wixii xuquuqa qofka haddii la dilo laba xaq baa saaran xaq dadkii baa lahaa nin baad aabihii dishay walaalkii dishay soo maaha oo la dilay idinkii mayna dilin qof baa dilay laalima ku xadgudbay ama qof baa ku khaldamay marka dadkii xuquuq bay leeyihin xuquuqdooda diyaad baa layihahda magtaasaa la bixinaya xaq ilaahay uu lahaabaa jirto oo naftan la dilay ishaaqu ruux naftaa ayada ah kas loo diliyaayo kama loo diliyaaba naftii ilaahay iyo ruuxdii ilaahay subxaanah wa tacaala uu meeshan gashaday ayaa qof uu sabo u noqday marka xoogow qofkaasi akharo isagana waa inuu isdahiraa kafaara ayuu bixinayaa kafaaradaasi wax ay u tarayso qoladan wax laga dilay ma ahee alla subxaanah wa tacala qofkan ugu toobadkeeniyo toobadii bay ka midta haddii xataa khata tahay an waxaa laga yaaba in shaaibat اcamdi taxadar la-aan inay qabatay waan iska uwaarinay waan markaa uwaarinaysay maxaad u shuush bixin weydo carad oo meel banaana markay bahasha u aad u dili weyday iyada oo af ku haysa laga yaabo in reer xagga ka socda maxaa u dishi ha ahaatay waxaa ku jiraa yar gaabin ah marka kafaara waa inuu bixiyaa tajibu lkafaaratu kafaara waajibaysa calaa man qof bay ku waajibi qatala wax dilay qatala dilay man yaxrumu qatluh qof in la dila xaaraam tahay macsuumu dam ah ayuu dilay qofkaasaa kafaara laga rabaa maxaa kafaarada hay ka timid waxay ka timid lixaq illaahi tacaala ilahay xaqiisii wey addoonkan isagaa lahaa abuuray in lagu xadgudbana ma aheen khadaan kaana dilkaasi mid aan ah loo kasin oo camdan kas haya khada ah de qur-aankaaba sheegay man qatala muminan khadaan fataxriir raqabatin raqabadaasi waa kafaaradii wey markaasa hadana gadaal waxaa ri faman lam yajid fasiyaamu shahrayni utataabicayni toobatan min allah marka laba bilood buu soomayaa waa khada haddii khada'i la yidhi kafaaraha la bixiyo qofkii qof kas aan u dilina kana u dilay kafaaro bixi hadii la yidhi kii camdigaay u kaska ahaana min baabi owla weeyaan waa qiyaas owla waxay yidhahdaan wey waa ka siisheeya wa sawaan waxaa isku mida lazimahu lqisaasu qisaas ku waajibtayaa aw amase marka kaana u camdan oo camda khain musuqda qaar camdu khada shibulcamdigii iyo khadai maxdiga iyo camdigii maxdiga intaba qofkii qof dilaa kafaara waa inu bixiyaa lazimahu lqisaas sawaan waxaa isku mid a ah, lazimahu lqisaasu qisaas waa laazimya qofka kas wax u dilay qof la qisaasi lahaayo oo qisaastii laga cafi ahaya oo mase diyatun qof diye ay ku waajibtay oo qisaas kolba la weydiiyeen kas buu u dilay laakiin diye mooyaane kas lama qisaaseen oo qofka intuu kas wax u dila aan qisaas korkiisa aan ahayn waa kee ya sida aabbihi oo kale nacam aw diyatun diyon baa ku waajibayd kamaa low qatala waladahu hadduu waladkiisa dila saa kuu sheegay aw mase lam yalzamhu shay waxbaba kuma laazimeenba oo isagiibaaba laga cafiyey maalan waa laga cafiyey iyo sayidka addoonkiisa dilaad soo maray addoonkiisii buu dilay wa huwa intaba waxaa weye kafaaray bixinayaan kafaaradii maxay tahay wuxuu ku leey wahuwa kafaaradu cidqu raqabatin addoon la xoreeye wey saliima ah oo ka nabadgeshay aafaad iyo cuyuub oo idil fain lam yajid hadduunan helin addoon xoraynteed ama uu waayo wax uu kusoo gato ama maba jirtaba sida hadda jirta fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xiriirta yuu soomayaa oo inuu markaa asaga uu afura aan la ogoleyn inuu sharciga cudur sharciga uu haysta mooyeen cudur sharciga u haysta mooyeen waa mariid gabadhi baa xaysho caado ku dhacday ciidaa soo galay arrimahaas o dhan markaas halkiibu kasii wadi falow qatala nisaa ahla alxarbi haweenkii nisaa ahlilxarbi kuwa ahlulxarbiga xarbiyiintaha lala dagaalamaya gaalada haweenkoodii in la dilay lama banaaneen ma kaana hadi lituqatil ki dhihi jir nabig alay salam nahaa can qatli nisa haweenkii la dilo waa nahiyey rasuulka aleyh salaatu wasalaam inaad xarbinayso dagaalamaysa mooyeene marka haddii la dilo wa awlaadahum iyo caruurtooda waa lalaayay carurta in la laayana ma banaaneen falaa kafaara kafaara ma waajibin kuwaas in la dilo ma banaana laakiin haddana kafaaro bixi lagu dhimaayo maxaa yeelay liannahum ayagu caruurta iyo haweenku wain xaruma haba xaaraam ha noqdo qatlum in la laaye laakin laa lixaqi illahi tacaala looma deynin ilahay xaqiisa dartiisa waa gaalo bal lixaqil khaanimiina ba kuleehay dadkan khaanimiinta ee haniimada leh xoolahood inaad ka laynaysa caruurtan iyo haweenkan iyo waxaanoo idil hadhow haniimadii ku darmana waa la qaybsan marka yaan la dilinta waxaa weeyaan wax hadhow aan qaybsan doono haniimo khadam noo noqon doono hanaga laynina tanaad loo daaya ba kuleehay maaha xaqullaahi oo qof muslimaa dishay darteed laguma haysto oo xag alla kafaaro lagaama lagaama rabo marka kafaaro ma baxayso nacam ciladii loo diiday baa marka yuu kala saarayaa wallahu aclam وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا